alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala allah wslama wbaaraka cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu dersigeennani waa kii labaatanaad ee ka mid ah kitaabkii xisni lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo uu iska lahaa doctor saciid ibni caliy ibni wahbin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaa inoo soo dembeeyey ducadii soddon iyo afraad xadiidka boqoliyo eh, labaatanaad waa ka soo baxnay baabkii ku saabsanaa soddon iyo afar laba xadiid baa ku qorayd oo kii dambe ayaynu soo gaarnay xadiidkaasi wuxuu odhanayaa sidan allahuma innii acuudu bika min alhammi waalxasan waalcajzi waalkasal waalbukhli waaljubni wadalaci iddayni waqahri waqalabati alrijaal xadiidkaa sida ibnuqayim uu tilmaamay wuxuu ka hadlayaa sideed waxyaalood oo labalaba u wada socota waxaana xadiid ahaan u wariyey alimaamu albukhaari raxmatullaahi calayhi nebiguna waa badin jiray ducadaas calayhi salaatu wasalaam oo ducada aad ayuu u badin jiray nebigeenna suubani wuxuu odhanayaa nebigu allaahuma allahayow xadiidka macnihiis waasaan innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min alhammi murug iyo walxasani tiiraanyo iyo walcajzi wahsi kare awood la'aan iyo walkasali wahsi iyo walbukhli bakhaylnimo iyo waljubni fulaynimo iyo wadalci dayni dayni inay iga qaalib noqoto feeraha iga fuusho iyo waqalabati rijaali ragga adkaanshahooda inay ragga adkaadaan sideedda waxyaalood uu xadiidku ka hadlayo labalabay u wada socdaanoo labada koobaad waa alhamu waalxasan labada labaad waa alcajzu waalkasal labada kale oo lix iyo toddoba ah waa albukhlu waljubnu labada ugu dambayso waxaan ka wadaa labada koobaad waa hamu waalxasan afar waxaa noqonaya labalaba haddii la raaciyo alcajzu waalkasal lix waxaa noqonaya albukhlu waljubnu sideedna waxaa noqonaya dalacu dayni waqalabat اrijaal labada ugu horaysa alhammu waalxasanu hami horta waxaa la yidhaahdaa wax la soo dhaafay wax aan la gaarin oo shar ah qofku inuu ka baqayo dhib baa kugu soo socda xanuunnaa la sheegay dhibaatooyin baa la sheegay wixii makruuh ahaa oo mustaqbalka aad ka baqaysay oo aad dhibsanaysa inay kugu dhacaan baa waxaa loo yaqaanaa alhamu xasanna waxaa loo yaqaanaa wax dhibahoo hadda ka hor kugu dhacay saamayn intuu kugu yeeshay inaad la tiiraanyaysan tahay ama wax dheefoo aad jeclaydoo dheef ku qabtay intay ku dhaafeen shaygii aad jeclay dhaafitaanku ku dhaafay inaad ka murugaysantaho o ka tiiraanyaysan tahay labada qodobba waa wax nafta bani aadamka xanuujiya murugo iyo tiiraanyo ku keena qalbigiisa tashwiishiya fikradii istarays ku abuura labadaba nebigu nebiguilah buu ka magangalay calayhi salaatu wasalaam labada qodoboo labadaa ku xigtaayay waxa weeye alcajzu walkasal cajziga waxaa la yidhahdaa cadamu alqudra inaan shaygaba la awoodinba kasalkana waxaa loo yaqaanaa cadamu iraadatihi inaadan dooninba maba aadaysidba shayga uma socotid masaajidka aad wax soo baro suuqa aad soo ganacso nolol maalmeedkaaga raadi dantaada ka shaqe wixiiba ma doonaysidba uma dhaqaaqaysi labadooduba waa laba waxyaalood oo nafta bani aadamka laftirkada xanuujiya dhibaatana u keena xanuun iyo rafaad bay ku reebayaan way xanuujinayaan sababtoo ah waxay dareemayaan wax badan oo ay ka faa'iidaysan lahaayeen haddaan cajzigan iyo kasalkaanu jirin ba hortooda yaalla hebeloo guul iyo horumar gaaray hebeloo sidaan sameeyey hebeloo sidaan sameeyey wax fudud buuna wuxuu ku gaaray adiga waad iska fadhidaayo gacmaha kuu laaban ma shaqaysanaysid ma xamaalanaysid ma dhaqaaqaysid taxarug iyo horumar ma samaynaysid iska caajislow iska soo seexo iska toos iska cun iska con iska cab bas ma ama calooha ushaqaysa maaha waa ma shaqayst ku dhaafi markaad aragtaad faraha qaninaysaa marka taasna labada qodoboo ku xigta waxa weeye albuklu waljubnu waa bakhaylnimo iyo fulaynimo in ilaahay laga magangalo xiriir iyo calaaqa ka dhaxaysoo qofka bakhaylkaana xooluhuu ku bakhaylaya qofka furigaana naftiisu ku bakhaylaya wararoo jihaadka aad oo waxaan qabo oo badankaaga iyo jirkaaga ummadda islaamku ha dheefsadeen maya wuu baqaya kanina war xoolahaaga ha la intifaacsado asna wuu baqaya labadooduba markay arkaan kii furayga ahaa markuu arkay geesiyaashu horumarka ay keeneen wuu ka murugoonaya wuxuu leeya bal waxaan fiiri haddaan geesi noqon lahaayo aan hawshaan ayada isku maqiiqi lahaa soosaan ma imaatay midka bakhaylkaa ah markuu arka raggii deeqsiga ahaa oo xoolihii bixiyey oo ilaahay badel ka khayr badan siiyey oo sharaf iyo ammaan ummadda dhexeeda kule asagaan leeyahay bal waa qatuuc iyo waa bakhayl asaguna xanuun qalbigaahuu dareemaya ilaahay wax laga magangala weeye marka labada qodoboo ugu dambaysa dalacu dayni wa qahru rijaal halabat rijaal daynku cuslaysa iyo raggu inay kaa adkaadaan labadooduna waa laba nafta bani aadamka in badan murugo iyo walwal ku abuurta iyo walbahaar sababtu waxaa weeye dayntu nebigu horta ilahay buu ka magangeli jiray ilaahu waxaan kaa magangelayaa min almacami waalmaqra markii la weyddiiyo la yidhi alla nebi allow badanaa intaad ilaahay dayn ka magangelaysidna wuxuu yidhi qofku hadduu daymoobo xadaa fakadaba wa wacada faakhlafa intuu hadluu been sheegayaa ballan buu inta qaaduu ballankiina ka baxaya daynta hawsheedu aad bay u culus tahay waxaana weeye in qofkii la khasbay oo dayntii lagu khasbay mararka qaarkood imaanayso la xiro la dacweeyo laga eed sheegtoo la yidhaahdo hebel baa dayntii isiin lahay lagala hadlo intuba waa imaan kartaa sidaa awgeed bay waxay tahay culays qofka soo wajahaya ilaahina inuu ka magangalay ay habboon tahay oo wanaagsan tahay waana qahri iyo adkaansho lagaga adkaanayo bixaqi xaqana lagugu lahaa ninkii kugu lahaa baa ku haysta isi xaggii xagga midna u dhaqaaqi mayse tan kalena waxa weeye inay rag inta ku dulmaan oo awood kuu sheegtaan ku muquuniyaan maalin walbana ay ku hormarayaan kaa gardaran yihiin dhibaato kuu geysanayaan waxaad dareemaysaa dulli iyo dhibaataad dareemaysaa waa baail ay kugu dulminayaan ayadana ilahay baa laga mangalaa culamada qaar baa waxay leeyihiin dalacu waa wax qofku uu sababkeeda asagu la yimidoo daydaynta adaa qaatay kabacdina waa lagugu haystaa culayskeedii qalabatu rijaalla waa wax adiga ikhtiyaarkaaga iyo doorashadaada aan ku imaanoo rag ay kuu awood sheegteen oo awooddaada ka baxsan labadooduba waa laba ilaahay laga magangalo ayib ducaau lkarbi ducada kurbada iyo walwalka laga akhristo xadiikeedana cabdulaahi bni cabaas baa wariyey laa ilaaha ila allahu alcadiim alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu الsamaawaati warabu اlardi warabu اlcarshi اlkariim xadiidka cabdulahi bn cabbaas wuxuu leeyahay rasuulkii alla kaana yaquulu cinda alkarbi markuu nebiga kurba ay soo wajahdo arrin adagu ku timaado arrinkaanu odhan jiray laa ilaaha macbudu xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahan allihii alcadiimu ee weynaayo wax walba ka weynaa murugta i haysa iyo dhibaatadayda ilaahay baa ka weyn oga bixin kara allihii alxaliimu ee dulqaadka badnaa inta dulmi la galo oo ilaahay la caasiyo oo xuduuddiisa la tilaabo ayuu haddana kuu naxariisanayaayo uu kuu dulqaadanayaa uusan cadaabka kuu soo dadejinaynin wakhti aad ku toobadkeentid iyo fursad buu ku siinaya laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahane rabbulcarshi carshiga rabbigiis weeye alle carshigii alcadiimi ee weynaa makhluuqa intaan garanayo adiladu ku soo aroortay waxa ugu weyn waa carshiga carshigaa samaawaadka iyo cirarka iyo kursigaba ka weyn allah iskaloo maamula laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahane rabu samaawaati huwa asagu rabu samaawaati samaawaadka kii iska lahaa weeye uu maamulayey wa rabulardi dhulalka allihii iska lahaa weeye wa rabuulcarshi carshiga rabbigii weeye carshigii alkariimi ee wanaagsanaa bukhaariyo muslim baa xadiidkan wariyey duca ilaahay wax loo sheegto loodhan ilaah waxaa isi ama waxaa iga badbaadi xadiidka kama muuqato laakiin haddaad dacfigaagana muujisid ilaahina awooddiisa subxaana wa tacaala aad u qirtid baahidaadana ilahay wuu ogyahay subxaana ducada labaad ee baabkan allaahuma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii darfata cayn allaahuma allahayow abubakra wariya xadiidkeeda nufayc bnu xaari allaahuma allahayow raxmataka naxariistaada ayaan arjuu rajaynaya waana midda qofka muslimkaahi la raba inuu mar walba ku noolaado ilaahay naxariistiisa inuu rajeeyo xaggana cadaabkiisa uu ka baqo falaa takilnii ilaahow ha ii tala saaranin ilaa nafsii naftayda tarfata caynin ilbiriqsi wax leeg ilaahu naftayda ha igu hallayn wa aslix ilaahyow ii hagaaji lii aniga sha'ni arrinkayga kullahu dhammaantii laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahani abu daawuud baa xadiidkan wariyey iyo axmed wuxuu ka hadlayaa mar walba horta inaad muujisid inaad ilaahay naxariistiisa u baahan tahay wuxuu ka hadlayaa inaad ilaahay weydiisatid inaan naftaada lagugu sii dayn miskiin baata towfiiqda dhabtaa iyo waafajinta wanaagsanna waxa weeye ilaahay inuusan naftaada kugu hadlayn oo kuu daynin ee lagaa qabto sharkeeda khudlaan iyo guuldaro iyo nasiib daro iyo bacawnimana waxa weeye adiga naftaada in la isu keendaayo ilahay faraha kaa qaado ilaahu arrinkayga ii hagaaji hadduu yahay mid dunyawi ah oo adduunyo iyo hadduu yahay mid aakharaba ilaahu arrimahayga ii aruuriyo ii hagaaji macbuud xaq lagu caabudo oo dhab ah oo aan adiga ahayn ma jire ducada saddexaad ee baabkani waxa weeye laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aaalimiin laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane sacad ibnu abuqaas baa warinaya xadiikiisa subxaanaka ilaahu nasahnidaada ayaad nasahan tahay xumaato iyo ceeboo dhan waad ka hufan tahay innii anugu kuntu waxaan ahaday min aaalimiina dadka gardarsado aalimiinta ah ducadan waa dacwatu dinuun nbiylahi eh, nebiga dunuun loo yaqaano baryadiisii weeye nebi yuunus ilaahay buu ku baryi qolyaa ilaahay u diray qolyihii baa beeniyey asagoon fasax rabbi haysanin ayuu isaga safro isaga tegey doon buu raacay doontii hadduu raaco badda bartankeeda la marayo ayaa la qori tuurtay oo doontii baa laga tuura marka markii doonta laga tuurayba badda bartankeeda ma lay taagnaa baa liqay wuxuu ku jiraa marka mallay calooshi wuxuu labaada ku jiraa bad gudaheed waxay culimmada qaar tilmaamaan wakhtiguna inay tahay wakhti habeen ah saddexdaa mugdi dhexdooda buu ilaahay ka baryay subxaana wa tacaala fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin saddex eray buu ku dhawaaqa qodobka koowaad oo baryadiisu ku saabsan taha inuu ilaahay u sugo ilaahnimadiisa xaq ahoon cidna la wadaagin laa ilaaha illaa anta wax kasta oo dhimanaasho iyo nuqsaan iyo ceeb ku tusiya ilaahay inuu ka hufo subxaanaka ilaahay kaamilaata marka ceebna ma lihid kamaal iyo dhammaystiran oo dhan adaa iska leh ictiraaf inuu la yimid inuu khalad galay oo yidhi innii kuntu min aaalimiin ilaahu dulmigaa iga dhacay ilaahay qur-aanka meel kale wuxuu ku sheegay falowlaa annahu kaana min almusabixiina lalabita fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun intaan malaygaani laqin oo imtixaankaani ku dhicin ka hor hadduuna ruux wanaagsan ahaan lahayn ilaa qiyaami saacati wuxuu ku nagaan lahaa malaygaa calooshiisa iyo baddaas halkeedu ku jiri lahaa sidaa awgeed bay culimmadu waxay yidhaahdaan ictiraafka qofku khaladkii ka dhacay inuu qirto uu yidhahdo waxbaa iga khaldan waa tillaabooyinka horumarkiisa inuu horumar gaaro oo wax laga aqbalo wax loo fududeeyo xaqiijinayo keenaya nebiyulaahi muuse ayaa nin dilay asagoon fasax loo siinin gaal ah markaasuu wuxuu leeyahay rabbi innii dalamtu nafsii fakfir lii ilaahu naftaydaan dulmi ka galaye ilaahu dembigayga dhaaf ilaahay wuxuu yidhi fakafara lahu ilahay waa u dhaaf ictiraaf nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam abubakar baa wuxuu yidhi duca aan salaadda dhexdeeda ku ducaysta ii sheeg markaasuu wuxuu yidhi waxaad dhahdaa allahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta faqfir lii maqfirata min cindika warxamni inaka alqafuur raxiim waxaad tidhahdaa ilaahu naftaydaan dulmiyey dulmi aad u tiro badan baan dulmiyey ilaahu dembigayga ii dhaaf waa in qofkii laga hela ictiraaf khaladkii ka dhacay uu qirsan yahay nebiyulaahi aadam iyo xawaa markay geeddii cuneen rabbanaa inanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin ilaahu nafteennaan dulmi ka gallay haddaadan noo dembi dhaafin oo noo naxariisan dadka khasaaroo tacabeelay baannu noqonaynaa waxaa munaasaba qofka muslimka ahu mar walbood ilaahii caasidoo dembi kaa dhacay dembigaaga keliya un ha fiirinina waxaad fiirisaa ilaahay cafwigiisa iyo makfiradiisana fiiriyo milicso dembigu hadduu kula weyn yahay waa sax inuu kula weynaado khaladkaadu tira khalad baan gala laakiin waxaa ka sii weyn makfirada iyo dembidhaafka ilaahay baa ka sii weyn taqsiirkaaga qofka qaabkaasaa laga rabaa marka qofkii ku ducaysa ducadan waa la aqbalaa ismullaahi alacdam baa ku jiray culummadu tilmaamaan laakiin xaggee kaga jira xadiid ku soo arorna waa jira laa ilaaha illaa anta miya subxaanaka miya marka ilaahay baa garanaya laakiin ku ducayso ayib xadiidkeedana waxaa wariyey waynu sheegnayoo saan filayee waxaa wariyey tirmidi iyo xaakim imaam dahabina waa ku waafaqay xaakim tasiixiisa ducada afraad ee baabkani waxaa weeye waa allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shay'a xadiidka asmaa bintu cumays allaahu allaahu allaahu alle allaahu alle rabbi rabbigay weeye laa ushriku la wadaajin mahaya bihi asaga shay-an waxba cid aan la wadaajinaya ilaahay maleh waxaad u fiirsataa ducooyinka baabkan kurbada ku soo arooray wax baryaaho ilaaho wax isii ah ama ilaahu waxaan iga badbaadiyaa kuma sugno ilaahay baa la ammaanayaa wax la sugahayaa ilaahay baa subxaana wa tacaala la weynaynayaa baahidaaduu og yahay markaad adugu dacfigaaga qaratid asagana awooddiisa u ogoshahay baahidaadana u ogyahay ee waxaad gacmaha ugu taagatahay waa ku siin allaahu alle allaahu alle rabbi rabbigay weeye laa ushriku la wadaajin maayo bihi asaga shay-an waxba xadiidkeeda abu daawuud baa wariyey iyo ibnu maajax ducaau liqaa'i alcaduwi wadi sulطaani ducaau liqaa'i alcaduwi cadowga la kulankiisa ducada laga akhristo iyo wadi sulaani nin awood iyo madaxtinimo u saaxiiboo dulmigiisa aad ka baqaysid abu muusa alashcari baa xadiidkeeda wariyey koobaad wuxuu odhanaya qofka allaahuma allahayo inna anagu najcaluka waxaan kaa yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntoodaan ilaahu kaa yeelaynaa dhuumahooda iyo rubadoodaan ilaahu kaa yeelaynaa wanacuudu waxaan kaa magangelaynaa bika adiga min shuruurihim dhibaatooyinkooda iyo aafooyinkoodana waa kaa magangelaynaa abu daawuud baa wariye xadiidkan imaamu xaakimna waa wariye waa saxiix yeelay imaamu dahabina waa ku waafaqay cadowgii kaa soo horjeeday baad waxaad leedahay ilaahu dhuuntoodan kaa yeelaya hadde qof haddii dhuunta la qabto bas weeye waa doomar haddii la cejiyo dhuunta la qabto marka ilaahay dhuunta naga qabo waa ka soo horjeednaa ilaahu noo jabi wax allaala waxay shar iyo shirqool iyo dhibaatona la maagan yihiinna ilaahu naga badbaadi xadiidka labaad ee baabkan allaahuma anta cadudii waanta nasiirii bika axuulu wabika asuulu wabika uqaatil anas ibni maalig baa wariyey bilowgiisana waxaa ku qornaa anna nebiya sala allah aleh wasalam kaana yaquulu cinda liqaa'i alcaduwi nebigu markuu cadowga la kulmaya agteeda wuxuu odhan jiray allaahuma allahayow anta adiga cadudii tagoogtayda ah garabkayga adaa ah wa anta adigaa nasiirii gargaarkayga iyo gargaarahayga ah bika adiga sababkaaga ayaan axuulu ku dhaqdhaqaaqaya ay ataxaraku aan ku dhaqdhaqaaqaya wa bika adiga darta un baan asuulu u dagaalamayaayo gaalada u weere asuulu waa alxamla wa bika adiga sababkaagaan asuulu gaalada u weerarayaa wa bika adiga sababkaaga ayaan uqaatilu u dagaalamayaa cid kale gargaar ka raba lama arka ilaahay ogii gargaar wey sidaa ogeed cadowga haddaad isqabataan ilaahu ii jabidheh isagaa ka xoog badan waa ducafa cadowgaani ayib xadiikiisana waa sheegno eh, abu dawuud baa wariyaan lahiyo tirmidi xadiidka saddexaad ee baabkan xasbuna allaahu wa nicma alwakiil ayaad odhanaysa waa xadiidka cabdulaahi bni cabaas ululcasmigii iyo ambiyada qaybo ka mid ah sidaa odhan jiray nebiyullaahi ibraahim markii lagu tuurayey dabka sidaa ayuu yidhi xasbuna allah wanicma alwakiilo ilaahay waa badbaadiyey nebi moxamed markii la yidhi ina naasa qad jamacuu lakum fakhshowhum fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil marka markay dhibaata ku soo wajahdo oo koo timaaddo waxaad leedahay xasbunaa ka nugu filani allaahu alla weeye waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu qofka ilaahay tala saartana ilahay waa ku filan yahy wa nicma alla wanaagsana alwakiilu mid la tala saarto oo arinkaaga loo dhiibto oo ilaahay ka fiicani ma uu jiro wax allaala waxaad ka baqayso shara asagaa gacanta ku haya waxaad u baahantaho khayroo tamaninayso jeceshahan asagaa gacanta ku haya xasbuna allah wanicma alwakiil markay dhibaata ku soo wajahdo meel kale ha u carari meel kale ha aadin dad baa laga yaabaa dad dhintay inay lugooyaan oo wax weyddiistaan oo istiqaafe iyo gargaar ka dalbaan ama meel kale ay midhicsadaan kuwa noolaan waxba ku dhaamin ilaahay keligii bari xasbuna allah wanicma alwakiil ducaau man khaafa ulma sulaani ducaau man ruux ducadii ayuu u baab yahay khaafa ka baqay dulma sulaani qof sulaan ah oo madaxweyne ah dulmigii qofkii ka baqay ducaduu akhrisan lahaa ayib aarkan cabdulaahi bn mascuud baa wariye oo xadii ma aha nebiga ka sugnaaday sal lay sl lakin waa aar saxaabigan uu wariyo ka sugnaaday allahuma raba asamaawaati sabci waraba alcarshi alcadiimi kulii jaaran min fulaan bni fulaan allaahuma allahayow rabba samaawaati cirarka rabbiga iska lahaa asabci ee toddobada ah wa rabba alcarshi carshiga rabbiga iska lahaa alcadiimi ee weyn kun waxaad ii ahaataa lii aniga jaaran mid iga badbaadiya min fulaan bni fulaan hebelka ine hebel ah madaxweyne hebel iyo boqor hebel ilaahu dulmigiisa iga badbaadi iyo wa axsaabihi kooxdiisa iyo ciidamadiisa min khalaaiqika makhluuqaaga xaalay ka mid yihiin ilahu makhluuqaagay ka mid yihiin maamulkooda adaa haya ilaahay uga badbaadi waxaad ilaah uga ilaalisaa an yafruta inuu igu xadgudbo calaya dushayda axadun qof oo minhum ayaga ka mid ah aw an yadqa ama igu xadgudbo an yafruta calaya axadun minhum qof ayaga ka mid ah inuu igu xadgudbo ow an yadqa ama u qooqo oo igu xadgudbo caza waxaa cize iyo sharaf lahaaday jaaruka qofka aad badbaadisay wajalla waxaa weynaaday anaa'uka ammaantaada walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga ma ahane bukhaari baa fi ladab almufrad ku wariyey inaad ilaahay subxaana wa tacaala ka hoosgeshid kuwaasood ilaahay magan u noqotid aarkan labaad ibnu cabbaas baa wariyey wuxuu qofku odhanaya allaahu akbar ilaahay baa weyn allahu allah ayaa acazu ka weyn min khalqihi makhluuqiisa jamiican dhammaan isagaa ka cize iyo awood badan allaahu alla iyo acazu ka xoog badan min khalqihi makhluuqiisa jamiica dhammaan xariyihin kulligoodoo dhan ilahay baa ka xoog badan allaahu alla ayaa acazu ka adag mimaa waxa akhaafu aan ka baqayo wa axdaru aan ka digtoonahay acuudu waxaan magangelayaa billaahi alle alladii allahaasoo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uusan jirin ilaa huwa asaga maahane almumsiku midka hayaa asamaawaati cirarka asabciya toddobada ah an yaacna inay ku soo dhacan huwa asagu almumsiki ah. laa ilaaha illaa huwa almumsiki midka hayo weeye acuudu billaahi baa laga nactiyanaya bilaahi acuudu waxaan magan gelayaa bilaahi alle almumsiki ee hayay asamaawaati cirarka asabcee toddobada ah, an yaqacna inay ku soo dhacaan cala alardi dhulka ilaa biidnihi asaga idankiisa maahane min shari cabdika ilaahw addoonkaaga sharkiisaan kaa magangelayaa fulaanin ee hebel ah wa junuudihi ciidamadiisa sharkoodana waan kaa magangelayaa wa atbaacihi taageerayaashiisa iyo kuwa raacsisana waan kaa magangelayaa sharkooda wa ashyaacihi kooxihiisana waan kaa magangelayaa oo min aljinni jin ayo walinsi insi allaahuma allahyow kun waxaad ii ahaataa lii aniga jaaran mid badbaadiya min sharrihim ayaga sharkooda iyo dhagartooda jalla waxaa weynaaday anaa'uka ammaantaada wa caza waxaa sharaf yeeshay jaaruka badbaadadaada iyo ilaalintaada wa tabaaraka waxaa khayrkiisu batay ismuka magacaaga walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa anta adigailaa hayruka adiga maahane aa maraat ayuu saddex jeerbu sidaa odhanaya bukhaari baa fi adab ku wariyey adducaau ducada la akhrinaya cala alcaduwi cadowga dushiisa markii cadowgaad is haysaan waad habaari xadiidkiisana cabdulaahi bn abi owfa baa wariyey xadiidkana inoogu dambeeya allaahuma allahayow munzil alkitaabi kitaabka allihii soo dejiyow sariica alxisaabi xisaabtiisu allahay degdegtow ihzim ilaahyow jebi alaxzaaba isbahaysiga iyo gaalada ilaahu jebi allaahuma hzimhum ilaahow jebi oo wasalzilhum ilaahyow dhulka la goo xadiidkan muslim baa wariyey wuxuuna ka hadlayaa ilaahay awsaaftiisa wanaagsan in lagu baryo kitaabadii qur-aanka ahaa iyo kitaabka qur-aanka iyo kutubtii horeba alla soo dejiyey sariiculxisaab weeye ilaahay sariiculxisaab waxaa la odhan karaa xisaabtana qofku markuu garanaya awooddeedana leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala koonkoo dhan inuu xisaabiyo aan xabadee xabad ku khaldamin awooddeeda iyo cilmigeedaba waa leeyahay cilmigiisuna shay walbeetaba waa kala gaaray awoodiisuna wahuwa calaa kulli shayin qadiir weeye sariicu lxisaab weeye tilmaamaha aad leedahay ayaan ilaah kugu baryaay ihzimil axzaaba gaaladan isbahaysatay oo isu kaybahaysatay oo iga tara badan oo iga hub badan ilaahyow jebi allaahumma hazimhum ilaahyow jebi wasalzilhum ilaahyow dhulka la gariiri oo rucbi iyo argagax ku rid wallahu aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi ajmaciin